cisiiya shaarafcii heeda hohyaday timaha daabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho dudu wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka kaanen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka ugu dambeeya ee warbaahinta caalamku ay hadal maalintaas maantana qodobo dhowreed ku maqli doontaan hadii alaydma waxaa ka mid ah a wararka ugu dambeeya khaza yahuuda iyo sidai u go isbitaalka weyn ee kase ku yaala wararka ugu dambeeyadehaynaa waxaa sidoo kale qeyb ka ah dibadbaxyo lagu taageeraya reer falastiin oo ka socda magaalooyinka ugu waaweyn dunida qodobada kale waxaa ku jira libaax baaxsada dartiis oo bandow loogu soo rogay magaalada talyaaniga ku taala iyo xanuunada ay kanaacadu keento oo dadka dunida ku nool halis gelin doona baa leeyahay marka la gaaro labada kun iyo saddex iyo soddonka qodobadii barnaamijka maxubnihi joogtadinu ahaa ayaa sidoo kale barnaamijkeena qaybka iyo kaalinta suugaanta ee ku soo dhawaada mar kale iyo kulanka keenan walal fikirkayga daa ولم الملك عيد sawiga abuhu aanada u siiyaa iyo kale ayaa ka mid ahaa codadka macaan fanaaniinta hebe maxamed udan hibe nuura iyo ilaah naxariistay cabdiqadir xasan xuseen ayaa ku luqeynayay heestan oo seegseeg la yidhaahdo axmed salamaan bidde ayaa ereyda laga hayaa allahu raxmade bashiir xaddi ayaa lahanka saaray kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii soo baxay qayb ka tahay daafur bayna noogu tahay barnaamijkeena kulan maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoba sano haddadhow ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn cisiiya sharafci hagaag qeybaha hore ee barnaamijkan kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan aanu kusii soconay meelo kamid ah gobolada dalka waatan oo ka da-ayo roobka xilliga deerta laakiin elnino sanadkan loo bixiyey oo laga digayo meelo badan oo soomaaliya kamid inuu si weyn u saameeyo saameyntii laga digayay waabay dhacday oo gobolada qaar ee dalka fatahaado ayaa ka dhashay roobabka wabiyada ayaa fatahay meelaha qaarna daadad ayaa ku rogmaday magaalooyinka uu sidoo daran u saameeyey waxaa kamid ah gobolka gado gaar ahaan baardheere oo buundadii webiga ama magaalada dhexmarta ee webiga jubba uu intuu ku fatahaya kala go magaalooyin kale oo gobolkaasi ku yaala sidoo kale koonfurta soomaaliya magaalooyin kale ayaa la sheegaya sidaas oo kale saameyn ku yeeshay beledweyne oo kale gobolada dhexe marka loo fiiriyo xarunta gobolka hiiraan webiga shabeelle ayaa ku fatahay magaalada aada u saameeyay haddana laga dareemayo saameyntiisa oo magaalada dadkii ay bilaabeen ka qaxaan maantana xukuumadda soomaaliya wuxuu ku dhawaaqday wadanku inuu galay xaalad deg ah loona baahan yahay loo gurmado dadka ay daadadka iyo sidoo kale fatahaduhu ay saameeyeen ilaa hal milyan oo qof ayaa la sheegay inay si guud u saameeyeen nusmalin ayaana barakacay sida xukuumaddu ay sheegtay arintan waxaa maanta ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys iyo weliba agaasimaha ama madaxa hay-adda maarinta masiibooyinka eh, sidaad la socotaan dhibaatada waddanka ka jirta eh, fatahadaha iyo roobabka xoogan ay sababeen taasoo keentay in dowladda federaalka ee soomaaliya ku dhawaaqdo in waddanka xaalad degdega ah uu galay si loogu gurmado dadka ay dhibaatooyinka soo gaareen iyo weliba in wax laga qabto dhibaatooyinka ay fatahaadahaasi ka geysteen qaybo badan oo dalka ka mid ah eh, sidaad warbixinadeedan hore ku maqasheen ilaa iyo ku dhowaad shan boqoloo kun amaba nus milyan oo qof ayaa barakacay oo guryahoodii ka tegey kadib markii daadadkii ay aad u waxyeeleeyeen waxaa jirta cabsi ah in dad gaaraya hal milyan ilaa iyo laba oo kun gaaraya laftirkooda ay noqdaan kuwa ay daadadkaasi ama fatahaadahaasi ay saameyn ku yeelan doonaan dhimashada ilaa haatan inta la ogyahay waa kow iyo soddon waa inta ay markaasi dowladda ay xaqiijin karto way dhici kartaa khasaara intaas inuu ka badan yahay waxaa jira kaabayaal badan oo burburay meesha ugu badan ee dhibaatada ay ka dhacdayna waa gobolka gedo marka maanta waxaan halkan isugu nimid in dhibaatadaasi weyn ay dowladda iyo shacabka soomaaliya iyagoo iskaashanaya la ysku dayo in wax laga qabto si dadkaasi eh, dhibaataysan wax loogu qabto kaabayaashaasi burburay wax looga qaban lahaa iyo in guud ahaanba dhibaatadan jirta bulshada soomaaliyed looga wacyigelin lahaa innaga oo markaasi ka bilaabaynaa in eh, taageerada marka hore ka timaado shacabka soomaaliyeed kadibna markaasi haddii ay noqoto beesha caalamka iyo hay-adaha kale ee eh, samafalka iyaguna ay garab ka geystaan laakiin hawshaan waa howl u taalla soomaaliya u baahan in marka hore annaga aan iska bilaawno in aan wax u qabanno dadkeenna dhibaataysan dabcan xaaladda jirtaahi waa wasiirkaas sheegay ilaahay hanoo noo sakhiro eh, idinkuna waad oo ilniinadii xoogay u bilaabatay magaalada muqdisho xatee dhibka ku haysta waa aragteen oo runtii culayskeedu inaan intaas kasii bata loo malaynayo dabcan waxana heesto ilaahay noo fududeeya laakiin waa howlo aad u weyn waxaan rabnaa insha allahu tacala ummadda soomaaliyeed ay aada isugu gargaarto waad dareemi kartiin dadka hal nus milyanka ka badan ee bannaanka daadsan iyo kuwa biyaha ku dhex jiro iyo kuwa ay wax allaale waxay heesteen ay mataqaanaa ay ka baaba'een cododkaasna waa guddoomiyaha hay-adda maarinta masiibooyinka qaranka waxaa ka horreeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya waxa ay ku dhawaaqayeen xaalad degdeg wadankan oo gale si guudna tirikoob ay uga hadlayeen u soo saareen sida xaaladu ay tahay in loo baahaya gurmad in loo sameeyo koonfur galbeed oo kale mas-uuliyiinta maalinta masiibooyinka ama guddiga fatahaadaha waxay la kulmeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana uga warbixiyeen inta u gaarsiisayeen khasaaraha shirjaraayadu magaalada baydhabo ku qabteen waxay ku sheegeen in xaaladdu weli ay tahay mid aada daran halis badanna ay jirto intiini la socotay wararkeenii hore ee ilaa xala baraheena bulshadana la socotay waxaan halkan ama barnaamijyadeeni iyo wararkeenaba aan ku sheegnay iyo baraheena bulshadaba ku faafinay in wiiluu dhalay allaha abwaanka caanka ah ee xuseen cali soobiye shalay badda qaaday xalay isagoo xeebta liida jooga ayay keenan u tagtay oo ay kasoo qabatay muuqaal iyo cod isagoo xilligaasi ku codsanay dadka inay la baadi goobaan wiilkiisa raqi ruuxba laakiin maanta ayaa wiilka meydkiisa badda laga helay oo lasoo tufay oo ay soo tuftay islamaantana magaalada muqdisho ayaa lagu aasay ilaahay oo naxariistaan leenahay xuseen cali soobiye ayaa markii meydka uu helay kadib aanu telefoonka kula xiriirnay wiilkii waa helay haye goorma heshay maanta waxaa laga helay waxaa la helay shanti saac mala ahaa maahan maab wareysiga ah, xalay iga qaadayseen meelaan labaatan tilaabadood jee lama dhagaxsaka dhexda ku jira haye marka saasaa loo helo waa la helay ilmo ku dabaalaha soo arka wa waan garta marka imisa saacadood ayuu kaa maqnaa wiilka badda kaa qaaday aniga shalay sagaal saac qaadeen sagaal saac bee hadda shan saacna waa la helay ma laakiin waa haddaa la qaaday waa baxay oo jidka kusoo jiraa maya hadda aninka waxa aan ka warqabno oo ka horeeya ma jiraan haddaa nooga horeyso haddaa nooga horeyso sababta ma lagu sheegay oo badda ay u qaaday ilmaha yar ma bad kacsana bad xirankiyaa jira ma baddaa kacsanayd maxaa lagugu sheegay ilmo yar ma aha ninkaan oo nin weyn waayay afar iyo labaatan jir waayay marka ilmo yar ma ahayn waxawaaye waxausu ahay dadkaan magaalada ku gaamurno maaragtay dadka la yaraa soomaalida soo galinta la yaraa waay oo mad dhawow oo baadiyeysa yimid marka bad heer bad dad jiri jira usan ahayn marka dhib dhib kaleesood kuma jiraan dhib kaleesood kama jirin waktigiisuna waa dhamaaday marka dadka soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa oo ku aadan ku dabaalashada badda baddu halisteera halisay leedahay xilliyada roobka waa kusii waa sii daran tahay ummada soomaaliyeed markii hore mayay ahligin dadka waalidka mayaan yaan shaki la gelinin oo dhibaato la gelinin idinkuna raadiya kulmiya hadaafeed waxaan leenahay inta soo gurmatay ajir allah ka siiyo ajir allah ka siiyo waxaa waaye watiga waktigaan sidaa soo gurmateen aan ilaahay ilaahay waxaa idinkaga baryayaa in jina fardows alla idinkaga kulmi kulmiyo marka ummada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ilmaha ha lagu dadaalo oo ha la egso dadka waxgarsana umada wtiga watigeedu wtiga iska ilaashaan raadi kulmiye door ceenkee ayuu ka qaatay in meydka wiilkaagala helo doorka ugu wanaagsan oo door shariifa ay ka qaateen meelaan looga soo hambalyeynayni lama jirto raadi kulmiye waa lagu yaqiin waxaa la yidhi nin wixi lagu yaqaan eedna kumaha amaana kumaha raadiga kulmiya waxaa lagu yaqiin tamasalnimaa lagu yaqaan tamasalkiina uga zoor ka hor ay ka qaateen anigana ka abwaan ahaan waxaa waaye waa waxaad ii samayseen allana waa idin oga ana waa idin oga abwaanka abwaankayihiya madaxdayda boqol kiya tobanka ku salaamaya codkaas waa abwaan xuseen cali soobiye wiiluu dhalay ayaa baddu shala galab ay qaaday xalay ayaanu ugu tagnay xeebta liida isagoo jooga oo cod laga soo duubay maanta ayaa meydka wiilkaasi la helay ilaah naxariista ayaan leenahay barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibyaal isiiya shaarafci heeda hohoyaday adabidkaha ku noolo barnaamijka kulanka keenan ayaad dhegeysanaysaan maxkamad ku taala dalka uganda ayaa laba sargaal oo ciidamada dalkaasi ka tirsan ku heshay dambiyo fulinnimo ah kadib markii dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ay gudaha u galeen saldhig ay ciidamadaasi ku lahaayeen gudaha soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose bishii mey sanadkan saraakiishan oo la kala yiraahdo korneel diyo akiki iyo major john oluko ayaa la sheegay inay baxsadeen kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka buulamareer ee koonfurta soomaaliya in ka badan la kontomeeya askari oo ciidamada uganda ka tirsan ayaa lagu dilay weerarkaas sida dowladda uganda ay sheegtay uganda waxa ay qeyb ka tahay ciidamada midooda afrika ee soomaaliya jooga ee atmis layihaahdo oo si weyn dowladan uga caawiya dagaalka ay kula jirto ururka al-shabaab marka dib loogu laabto weerarkii buulamareer ayaa ahaa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee ciidamada midooda afrika admi soo gaara tan iyo markii ay bilaabeen weerarada ka dhanka ururka al-shabaab sanadka lasoo dhaafay madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa ku dhaleeciyay ciidankiisa inay jawaab aan wanaagsanan ka bixiyeen howlgalkii ama weerarkii lagu qaaday maxkamadda markaan dib ugu laabanana maxkamadda ciidamada uganda ee fadhigeedu yahay magaalada kambaala ayaa magaalada muqdisho horey ugu dhageysatay kiiska saraakiishan iyadoona la sheegtay ama warbixinta ay sheegayso in saraakiishan ay heleen degniin ku aadanaa in weerar uu ku wajahan yahay laakiin ay ku guul daraysteen inay ka hortagaan markii dablii hubeysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ay gudaha u galeen saldhigga ayaa waxa ay ku guul daraysteen inay iska soo ururiyaan ciidankooda waxaana taas beddelkeeda u carareen saldhigyo kale labada sargaal ayaa laga ruqseeyey ciidamada afar sargaal ku-xigeen ayaa sidoo kale lagu helay dambi ah inay ilaalin waayeen agabka ciidamada ciidamada midooda africa ee soomaaliya jooga oo ilaa iyo sagaal iyo toban kun askari ka badan ayaa waxa ay soomaaliya joogaan tan iyo sanadkii sanadkii labada kun iyo todobadii waxaa hadda ay wadaan qorsho ah inay ka baxaan soomaaliya inkastoo ururka ama qaramada midoobay ay dib u dhigtay go-aanka bixista ciidamada admis ee soomaaliya jooga warbixinada kale haddii aan eegnana adeegyada isgaarsiinta ayaa laga jaray mar kale marinka kaza maalintii khamiista ilaa ay haddana ka go-an tahay waxaana sidaasi la sheegay ama soo sheegaya mas-uuliyiin ka tirsan hay samafalka dadka marinka khaza ayaa intooda badan qaxay waxaana hadda ciidamada yahuudda la sheegay inay isku hareereeyeen mid ka mid a ah isbitaalada ugu waaweyn magaaladaas gaar ahaan isbitaalka weyn ee shifa la yidhaahdo halkaasoo kumanaan kun oo qof oo rayida ay ku jiraan qaarna ay bukaana yihiin waxaana hay-adaha samafalku ay sheegayaan inay ku adag tahay shaqaalahooda jooga marinka khaza inay helaan maadaama adeegii isgaarsiinta uu go-an yahay khaza ayaa sidoo kale waxaa ka go-an shidaalka iyadoona la sheegay in isgaarsiinta meelo kamid ah ay u dintay shidaal la-aan sida laga soo xigtay wasiirka isgaarsiinta dadka khaza ayaa qaxay waxaana qaarkood ay gaareen dhinaca masar kadib markii loo furay marinka rafax la afar ka tirsan mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee dalka masar ayaa u sheegay wakaalada wararka reuters in dadkii ugu horreeyey ee falastiiniyiina oo qaarkoodna dhaawacyo yihiin ay suurto gashay inay qaso ka baxaan kadib markii marinka ama xadka rafax loo furay dhowr qof oo falastiiniyiina oo dhaawac ayaa gaari dhulka masar si ay u helaan daweyn waxaana sidoo kale jira baalilay ilaa siddeetan qof oo iyana sidoo kale dadka reer falastiina ayaa xuduuda ka gudbay dadkaas oo dhammaantood markay gudbayeen la baaray daadgureen ayaa ka bilaabatay xuduudda rafax ilaayo jimcihiina dadka halkaas ayaa lagu ururinayay dhaawaca ayaa lagu daweeyay isbitaal layihahdo naasir oo dhinaca masar ku yaala kadib weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday deegaanka kanyonis layidhaahdo halkaasoo la sheegay in ciidamada yuhuuda sidoo kale weerar ay qaadeen caruur yarar oo falastiiniyiina ah oo ku dhaawacmay duqeymaha israel oo weli socda ayaa ilaa hadda la sheegay in xuduudaha qaarkood ay joogaan qaarkoodna dhibaato badan ayaaba hadda haysata falastiiniyiinta ku dhaawacantay duqeymaha israel ayaa laga soo saaray gaadiidka gurmadka deg dega ah si loogu daaweeyo isbitaal ku yaala deegaanka khanyunis layirahdo ee falastiin tirada falastiiniyiinta lagu dilay weerarka israel waxay kor u dhaafaysaa kuwii toban kun iyo boqol ruux sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka waxaa ku jira baa laleeyahay sideed kun oo caruura iyo haweena waxaa sidaas laga soo mashaaciyey xafiiska warbaahinta maamulka khaza qoraaladii ugu dambeeyay wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxaa lagu yidhi bartilmaameedka isbitaalada iyo kahortaga galitaanka mid kamid ah xarumaha caafimaadka ayaa kor u qaadaysa tirada dadka dhibaatadu ay soo gaadhayso waxaan xasuusannahay in ciidamada yuhuudda ay geysteen xasuuq hal goob oo kaliya oo kun qof lagu dilay markii hore dhaawacaha ahaa horaantii toddobaadkan kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe ee mareykanka haweeneyda leerada barbar leaf ayaa u sheegtay guddiga aqalka cad ee mareykanka ka tirsan in tirada dadka lagu dilay qasa ay ka badan tahay inta hadda la sheegay oo khasaaruhu yahay mid aada isu soo taraya dhinaca kale haddii aan eegnana duqeymaha yuhuuddu ay ka geysanayso waqooyiga daanta galbeed dhulka falastiin ayaa sidoo kale lagu dilay saddex ruux oo falastiiniina sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi iyadoo rabshadaha ka socda dhulkan la haysto reer falastiinna ay sii kordhayaan iyadoo qasana sidaas oo kale dagaal uu ka socdo ciidamada yuhuudda ayaa hal qof oo falastiiniya ah ku dilay magaalada jiniin layihaahdo iyo sidoo kalena laba qof oo kalena ku dilay magaalo kale oo caraaba sida wasaaradda caafimaadka ee falastiin laga soo xigtay intii uu socday duulaanka yuhuudda israel ama yuhuuddu ay ku qaada dhulka falastiin waxay waxyeelo gaarsiiyeen kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan wadooyinka iyo korontada sida ay ku waramayso wakaaladaha wararka gaar ahaan wararka falastiin ee waafa la duulaankan dhimashada leh ayaa sii kordhaya boqolaal qof oo falastiiniin ayaa lagu dilay daanta galbeed tanii markii uu bilowday dagaalka qasa ee u dhexeeya ururka xamaas dagaalyahanadooda iyo ciidamada yuhuudda ciidamada israael ayaa ugu yaraan boqol sideetan shan qof waxay ku dileen daanta galbeed halka in ka badan bil gudaheedna ay dhaawaceen laba kun iyo shan boqol qof sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ciidamada israel ayaa sidoo kale adkeynaya xanibaadaha dhaqdhaqaaqa waxaana ay wadaan xarig aan kala joogsi ahayn oo ku hayaan dadka falastiiniyiinta ah ee aaggaasi ku sugan warbaahinta ayaa laga soo xiganayaa in weerarada ay si weyn ugu bateen daanta galbeed ee la haysto isbuucii lasoo dhaafay weerarada waxay gaarheen ilaa afartan jeer maalintii inay qaadaan ciidamada yuhuudda ayaa lagu yiri qoraal ugu dambeeyay ee wasaaradda arrimaha gudaha ee falastiin ay soo saartay taasi waxay u muuqanaysaa inay tahay koror weyn halka ay joogeen sanadkii hore ee labakun labaatanki ilaa afartan weerar oo ka dhacay daanta galbeed maalin kasta ka dhaca maamulka falastiiniinta ayaa saameeya dadka rayidka ah weeradan ka sokow dadka degan daanta galbeed ayaa sidoo kale wajahaya rabshado xoogan uga imaanaya dadka yuhuudda ah ee iyagana hubaysan degaanaanshaha marka loo fiiriyo waxa ay u muuqanaysaa inay sii xumaanaysay tani wixii ka dambeeyey toddobadii bisha naga dhammaatay oktoobar hadda dadka degay ama dad kala deegaameeyey aada ayay ugu dhiirinayaan in dadka falastiiniyiinta ah ay handadaan qaramada midoobay ayaa sidaasi sheegtay yuhuuddu waxaay ballan qaaday inay baabi-in doonto ururka xamaas taasoo jawaab u abeereen ah todobadii weerarkii toddobadii oktoobar ee ay ku qaadeen koonfurta halkaas oo ay ku dileen kun qof oo yuhuud ah wixii markaas ka dambeeyeyna yuhuuddu waxa ay duqeyn aan kala joogsi lahayn ay ka fulisay khaza oo ururka xamaas uu maamulo waxaana ku dhintay dadka badan kuwii toban kun oo qof oo ay ku jiraan sideed kun oo dumar iyo caruur ah sida laga soo xigtay hayadaha samafalka dhinaca kale dunida waxaa ka socda dibadbaxyo lagu cambaareynayo tillaabooyinka ciidamada yuhuudda ay qaadeen dibadbaxayaal ayaa adduunka oo dhan iskugu soo baxay magaalooyinka ku yaala si ay garab u istaagaan dadka falastiiniinta ee ku nool marinka khaza iyagoo cambaareynaya heerka sare ee khasaaraha dadka rayidka kasoo gaaray waxaana ay ugu baaqayaan yahuudda inay joojiyaan ama xabad joojin deg deg ah fuliso magaalooyinka ugu waaweyn ee ay ka dhaceen dibadbaxyada waxaa ka ah, ama waxaa ku jira new york mareykanka ah london oo ingiriiska ah oo faransiiska ah baqhdaad oo ciraaq ah karaajo oo bakistan ah berliin oo jarmalka ah iyo magaalada kale edinburg iyagoo halkaasi ilaa iyo dibadbaxyadu ay shalay oo sabti ay socdeen baaqyada xabajoojinta ah ee lagu baaqayo yuhuudda inay joojiyaan si loo badbaadiyo dadka rayidka ah ee khaza ayaa kordhaya waxaana dadka ku baaqaya ay gaarin hadda in ka badan hal bilyan oo qof oo bilaabay inay saxiixaan qoraal lagu codsanayo in la joojiyo dagaalka khaza maamulka israel ayaa ku sheegay tirada dhimashada dhinacooda in kun laba boqol qof ay gaarayso halka ilaa hadda ama laga qafaashay laba boqol iyo afartan qof weeraradaan joogsiga lahayn ee yuhuuddu oo soddon iyo shan maalmood socdana waxaa lagu dilay dad tiradooda ay ka badan tahay kow iyo toban kun oo afar kun iyo shan boqoloo ka mid ah ay caruur yihiin falastiiniyiinta ayaa sheegay in gees ka mid ah xayndaabka khaza uu gaaray boqolkiiba toddobaatan dadka in aada loo caburiyo qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijkaad la socotaanna waa kulanka kenen fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network sullaalo anxaalu farago nugaan xaydka daaqo barukaba ama xalin fadhiyaado laxanaani jiraado rasuultay qeedha aalo aan xaal farago nugan xayska daaqo baruudabaar ku sodmo ama xalin fadhiyaayo laxanaanin jirayo soduntayo feedha darugu xardoo wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiiquur u xariirti shaalkiyo akaamihii la sudhaayo goore loo xambaaro ogaale fuulo وحوك بوددا حواردا على ابو وحوك بوددا حواردا على ابو ان ارد كحيطين قرب حرامين boodada xawaarada layaabo wuxuu ka boodada xawaarada layaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraame marka aan hagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba

odayay ka booqshe ama wiila xoogli inta ay xabaadheen edharkii hagoogani daryo uga oodeen sida geelo xilligii gugi intaay xergeen bari ay ka buuxsheama wiilashoogli inta ay xabaadheen kerarkii hagoogani eryawga oode xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn labanaqxadheen kayn labanaqxadheen yirguugu xidhayn waxabaashka dooguna magashaada gaadho roobna uu xuluushoy waran tahay hareedii oo ay xaftiisiyo xigtiisiibataalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiibataalo oo ay weelka xoortiyo caanu xarsanaya

وديع حضن صوري حضن صوري حضن صوري hubin inta hadalkiyo cabsada yaqaano unxumaa sokeeyo lagu xaman bakhaylnimo wuxuu la bixiniyo jabsinima ku xeelde sidageed sixididkiyo xigitadiisu jecesho u xubinta hadalkiyo ashada yaqaano on xumaato keeyo lagu xaman bakaylnimo oo xoola bixiniyo dadbinimaa ku xeelle loo xubeero sida xuladkan noolo hashan la dhaafayn halka uu xariiqo ama sheekxadiigtiyo

oo ay xertiisiyo dadko idil kusuuman oo ay xertiisiyo dadko idil kusuuman oo ay xuural sanadii xusuuse marka aan xagaagiyo subnahaaga eegaba subnahaaga eegaba markaan xaggaaga iyo xubnahaaga eegaba xiisooday yeeleen kale kamid ahaa codka macaan fanaanka ilaayahu raxmade cabdi tahliil warsame ayaa ku luqeynayay heystaan xoodaamo barnaamijkeena kulanka ka heenin ayayna qayb nooga tahay heese kale ayaa noo soo socda markan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubinteeni maanta oo kale maxaad dunida ka dhacay wariyaheenii farax axmed ayaana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa maalin axad ah taariikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddexiyo labaatan waa maalinta saddex boqol tobaniyo lixaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo afartan iyo sagaal cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii golihii wasiirada ee xilligaasi shaqaynayay ayaa kasoo horjeestay wadahadallo oo guddoomiyihii xilligaasi ee baarlamaankii ku-meelgaarka ahaa shariif xasan sheikh aadan uu la furay maxkamadihii islaamka waxa aynu ku tilmaameen mid aan sharci ahayn maanta oo kale sanadkii hore laba kun labaiyo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa al-shabaab ka saaray deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol adlof hitler ayaa loo xiray iskuday afgembi ku abaabulayay dalka jarmalka maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqoltoddobayolabaatanki dalka kanada ayaa ku biiray ururkii dowladaha midoobay ee hadda qaramada midoobay loo yaqaan maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqolafartaniyosiddeedii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa xukun daldalaad ah ku riday ra-iisul wasaarihii hore ee jabaan hiketi tojo ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol koo iyo toddobaatankii madaxweynihii xilligaasi ee mareykanka richard nixon ayaa ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa kala baxayo dalka fidnaab guud ahaana waa egintaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waryaane ifraax axmed aada qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ayay dibnoo xasuusinaysay magaalo u dhow dalka magaalada roma ee caasimada dalka talyaaniga ayaa buntland lagu soo rogay kadib markii libaax uu ka baxsaday goob lagu xanaanaynayay muuqaalo laga soo duubay waxaa ka muuqanaya maay duubeen kaambarooyinka wadooyinka ku xiran waxaa ka muuqanaya libaaxan oo si xor ah u dhex mushaaxaya wadooyinka magaaladan taasoo keentay baa dadku inay guryahooda galaan muuqaalkan ayaa waxaa duubay kaamarooyinka ku yaala wadooyinka waxaana magaaladan yar la sheegay inay ku noolyihiin ilaa afartan kun oo qof dadka magaaladan ayaa loo sheegay oo la disbooli leeda magaceeda inay guryahooda joogaan duqa magaaladan alexander granto ayaa yiri booliska ayaa la wargeliyay oo dadka caawinaya markaa waa in dadka guryahooda ay joogaan libaax ayaa baxsaday fadlan guryaheena jooga ayuu duqa magaaladan yiri cudurka dilaaga ah ee kanaacada ka dhashaa ayaa laga yaabaa inuu qatar halisa ku noqdo dadka ku nool meelo badanoo dunida sida mareykanka iyo yurub dhowrka sano ee soo socda sida uu ka digayo ama ay ka digayso hayadda caafimaadka adduunka qandhada dangi layidhaahdo oo kanaacada ka dhalata ayaa ku qasbanaan doonta baa layidhi dadka ku nool koonfurta mareykanka iyo koonfurta yurub marka la gaaro labada kun iyo soddonka iyo wixii ka dambeeya in heerkulkooda kor u kaco islamarkaana dad badan ay saameyso xanuunka malaariyada ama xanuunada keena kaneecada dadka qaniinta ayaa aada u saameyn doonta baalid ku dhawaad labaatan kun oo qof maalin kasta iyadoo boqolkii bukaanaba la sheegay in halisay ugu jiraan inay dhintaan sida warbixintan cusub ay sheegayso dalka mareykanka kiisas aada u yaraya haddaba laga dareemaa oo xanuunada kaneecada ay sababtaa kuwaasoo dadka aada u saameeya gaar ahaan meelaha ugu daran malaariada laga dareem waxaa kamid ah california oo kale saynisaanadu waxay rumaysan yihiin in kanaacada cudurada bilaaba cudurkan keenta ay bilaabi karto in mareykanka ay ka tagto taasoo sababi karta baa leeyahay inay ku faafto meel kala duwan fayraskan waxaa kaloo keeni kara baa leeyahay dadka socotada ah ayaa dunida ku faafin kara marka meelaha ugu daran mareykanka iyo yurub meel kamid ah ayaa loo saadaal markan saaxiib yaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi baadilkii la geystaba xaqa maalin uun guda eh gardaraanta socotiya dulmiga meesha sare gaadhay godkii bay qoteen reer galbeed waana gelayaan warbowa godadka qasaxamaars baa ku jirdheh war walilid daboolooba dulmama duugi maaha daahire waa war waxaa kaloo la yidhi gardarroy godkaagii malguugu soo galay warana waxaa kaloo maqli jiray nin gardaran ma guulaysto warana waxaan maqli jiray gafuur duubata iyo indhaha god ku xidhataaba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galaaye war niminka gardaradooda waa eedeena waayadan godadkaa loogu galayey degmada celeer ee gobolka galguduud ciidamada macawiisleedaa weeraray waxayna gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah dhagarqabayaashii lacagtu waa runjiya al-shabaab oo la yidhahda cabbaas caraye garoobshe hadda inuu rag badan gooracay gabdho badan uu garoob ka dhigay ayaa meesha ka cad war kalamaanay aniguna waxaan dhihi lahaa ciidamada geyiga daafacow guulna dhaxal siiya gumaysiga hayeelin wad iyo geeri loo dhalaye sidaad shalay u soo gaabiseen kii bulshada gooyey gardaduubna ugu soo xirteen gacalki naafeeye gafuur duubta waa nicabnahe gowrac ugu jiidawaxdhanbaa gumaadeen ku gabood falaysin waa garsoor ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodi weye hadda hadda hadda hadda gurigoodii baay walba oo weliba ciidamadu gumucolooley la guuclaynayaan godinaflay kula goobayaan geedkaad gashaba way goynayaan cabdulla waxaa kaloo layidhi owgeedooga fuurxume goodmaasheed gale waa la gobaa godkiisgalo war kalemaanay war ma haysaane geedkaana iska soo fadhiisanaysaan waana iska hadlaysaane dalka xaalad degdegaha ah lagu soo rogay taacadaan iyo meershaalloowa wejigii saddexadaa dagaalka miyaa bilawday warba xaggee loo degdegahayaa wah wallay sheegataan haddana bandoo bilaawday madeeyow adiguna degdeg badan sanad ayaa doorasho kuu sheega war waaba yaabaya makaroonafayraskia soo laabtay war weligiin kalemaanayga warka waa dhabjisaan sidaad waalan wasiirka warfaafintaoo war-saxaafadeed xukuumadda ka soo baxay akhriya wuxuu yidhi daadadka iyo fatahaadu waxay saameeyeen dad badan hal milyan soddon iyo dhowr qofoodna inta la ogyahay waa ku dhimatay sidaas darteed dalku wuxuu gala xaalad degdega si loo samata bixiyo qaybaha ay saameeyeen daadadkaasi war kalamaanay waad maqashiin oo dalka waxa la gelayay xaalad degdega hase yeeshee anigu waxaan dhihi lahaa mabda'a barakada iyo khayrka ow habaaqan bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi u qabnaay habaaqan waxaa naga mudan bogaadin mas-uuliyiintii ku baaqay dalkeennu inuu baraaro ammaankuna sii ballaadho ka badi dawladdeenniyay ka badi ka badi oo hawsha badi cadowgu haynaga baqee mar kale hawshaada badi allailaa abwaan axmed siciidow iska jir dawladayday iska jirna waa kaa maqli jira daayo walaal nagu dayana waa kii yidhi <laughs> war abwaan axmed saa'iid tii hore iska jir iska jirsiin lahay yaluga dhiigile galli tagna hata kabadi kabadiya ley koley dadkeennoo dagaalkii ku jira qoladii dhiigdoonka yaa duufaan ordaysiiya haddana daadku weeraray wareere dadkeenna allaha badbaadiyo shabaabkana daad ha qaado war kalemaanay war ma haysaane maxkamadda ciidamada qalabka sita waxay xukuntay eedaysanayaal loo haysta kii shabaabnimo oo laga soo qabtay degmada hodan kana mid ahaa maamulka degmadaas koob toban xubnood ay ahaayeen sagaal kamidana waa la xukumay laba ka markii dembi lagu waayeyna waa la sii daayey war kalamaanay maalmahan dacwo iyo dood bay idinkaga dheggan tahay waxaan idindhihi lahaa jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo doodo kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heese jaajaa ah intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirta aad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiiddaane jilico wayaa doonaysaan jeerkan kala maane waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allay leeya jidkiisii ayaad dhab ugu jeeddaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene bal joojiya tareenkan qof galay looma joojiye arkalmaane waxaa la yidhi wixiid kasaysid ninkii kasaayo oo adigana ku kasaynin inaad kasaysid wixiis kasaayo seesku kasaa inaad kasaysid wixiis kasaayo adba ma kasaysid wixiis kasaaye haddiid kasaysid seesku kasaa inaad kasaysid wixiis kasaayo now war maanta geedkii xaaladiisi ma fadhida ayaa qabsaday war kalmaane waxaa la yidhi adigoo nin soo raacay oo lagula soo dhuuntay qodbasirana maagmaagan oo yara cabsoonaya arays ururna kula soo tegoo lagu masaafay samaystay oo bajaaj abwanguura wado dhinac lagaa saaray oo shiikh cabdulla meelo dhexe idinka soo raacay haddii lagu yidhaa meherku waa koob dollar sow lacag jacaylkaa ka weyntoosu dhihi maysid oo sow aqbali maysid waa la isku haystaaye intaasaan ku soo koobaya ayaana sii badin kolley bajaajkii qudbasireed lakagaada eena ma'e biina ma'e asaa marka maa boqol la ganaaxdo war gabdhaha waa la kala guursan jiray daahin abidkoode meherkaa raqiisee maxaa loogu badin waayey war caraysaa baqaylahaan u maleeyey war hadda ka hor soo tii la yidhi markaan jeclaadaaba waa reera gabadhoode ayaduna isoo doona bay dhihi taqaannaae anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabay qodbasre ilaahu nasiic caadil baa tahay oo hadda bow ducadii ma laga aqbalay waar maydin maqal dad baa jira waalanoo hadday wax israba arkaan ku kala weliya xuman walaalaha kala dile jacaylkeenna ka weyn war waxaad ka tagta wediya calaf waxaan ahay inama kala weeciyaano jacaylkeena ka weyn war dhammaantiin waxaad ka tagteen cashaqu wadaad male walalowna kuma halo waan waanna kala tagi war kalemaanay war mahaysiina gabdhaha sabankan jooga waxaa la yidhi waxay rabaan nin lacag leh aqoon leh quruxna leh nin aan abidkii guursan xitaa shukaansi aan soo marin nin jekada geli kara howlaha gurigana si fiican u yaqaan nin aan xilliga arooska qaybta laxjeclada shaqaynayn mas'alada israafkana waxba ka aqoon nin goortii la doona lagu xanaaqo laakiin isaga farxaan iska ah nin sanadkiiba mar aqalka inuu bedelo ogol nin gabadha hooyadee tuurta ku sidi kara ilaa xajka laakiin aan hooyadii xitaa guriga ku casuumi karin nin aqbali kara in mararka qaarkood been loo sheego laakiin isaga aan beentaba aqoon nin toddobaadkii laba jeer ogol in cashada uu ku keena tegawey bishiina hal mar gabadha gabadha hoteel casho ka soo sii kara nin reerkiisa qarashaadka u xisaabin laakiin laxjeclo badan markii ay joogto ehelka iyo saaxiibbadiis nin sasabaad iyo ammaan badan oo gabadha marka ay xanaaqdo sasaban kara isaguna aan weligii xanaaqaynin nin aan siyaasad arrimo toleed iyo danguud habeenna ku mashquulin ee had goor xaaskiisa iyo reerkiisa u heelan nin maalinta wixii suuqa ku soo arko iyo waxay dadku is yidhaahdaan xaaskiisa si buuxda ugu warrama nin hadiyad un maalin waliba soo wada nin la ridi karo sida dheshiikaha oo aan bartilmaameedkii lala beegsado gafaynin nin wixii la siiya iska cuna meeshii loo goglana iska seexda oo aan muran badnayn nin daacad ah oo xaaskiisa ku yidhaahda hebloy baa sawirkii facebook iyo kii taleefankaba ilmuhu way barteene bedel anigana ii sheeg iyo qodobka ugu dambeeyoo ah nin bil weliba xaaskiisa ka abdhayd gareeya mushaarkiisa lacagaha soo gala iyo xisaabaadka akoonka ugu jira war ninkaas la joojiyaano bannaan la jiifiyaano bannaan waa boolgaraamka usugnahtilahakashwaa uma ey warkaasoo kale reemudugu waxay dhahaan waa sixran yahay reer berigona kaasoo kale waxay yidhaahdaan alaraad qaaday war reer koonfurkaas hada weli beeraayana afgueelanseedi naw waar kaa go'a lagu tolay arkaasu waa tacban yahay waar maxaan qaaday xasaska layskuma dire usidaaya u qabaa usidaaya maydin maqal war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh oo ka jeedinaya shir looga hadlaya arrimaha qasa oo u dhexeeya waddammada islaamka ka furmay dalka sacuudiga wuxuu yidhi waxa qasa ka socda waa wax bini'aadanimada ka baxsan xerarka caalamiga ahna waa khilaafsan yihiin wuxuu yidhi ilaa la helo dowlad falastiin ay leedahay nabad gobolka ka dhici mayso wuxuuna yidhi inkastoo aan la daalaa dhacayno dhibaatooyinka argagixisada haddana shacabka falastiin dhibaatada iyo xanuunka haysta waan la dareemaynaa waxaana ku baaqaya xabad joojin deg deg ah in la sameeyo hadda waataad ogeedeenoo raiisul wasaaruhuna uu hore u yidhi falastiina argagixiso ah aqbali mayno madaxweynihiina waa ku raacay hadda marka mowqifka dowladdeennu waa cad yahay warwarkaasi waa cad yahaye ninka nabadda moolkaa ku riday waa maraykan qasab maanta waxaan ognahay maataduu wadhay carabtuna masaakiin yareerana tuuguma ay odhan madaxdeenna mooye ma jiro mowqif la caddeeyey war waxaa kaloo la yidhi waa yeelbistiisaa jiroo bixisa haysaae aadan shacbiga uma yaqaan bay dhan falastiin war waxaa kaloo la bini aadan ruuxii dhiboo belo ku fognaada wuxuu boodadeeyaba adduun waa beryo kale budda iyo mar unsow qabriga lama ballaysiiyo waaryaareen maanta gooja caddaba soo hadal qaadi maysana waa maxay dee war weligiiba xinjir waa quba xoog ninka isbada war axmedow ninkii xinjir quba waa xaq in lala hisaabtama waa xaq aryaadhahaase magay cabdullana waxauu yidhi xumaan maa waayo xaasidka iyo xuujiyo xanyaabeen xumaan maa waayo xaasidka iyo xuujiyo xanyaabeen xubintii kalamaan ayaa dhegeysateen barnaamijkeena kulanka kenan ayaana u dambeysaa waxaan umaadnaqayaa saaxiibada kala qeyb qaatay barnaamijka tabid diyaarinaya farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba tani barnaamijkan lamid inta ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa hees ku jirtay rawaayadii gabar iyo gurigeed waxaa ku luqeynaya ilaah naxariistee faadimo qaasan halowle iyo maco oodiinle waa ay gelbisay ayaa gurgalraadaa madgelyo heesta iyo gelgishee waa ka soo gudbee gebxumadii ku geestaa i gilgishee gebxumadii isku geestaa iyo gelgishee waa ka soo gudbee halkan ma joogti geber oo ku gaarti goobtaan ma joogti geber oo ku gaarti damuuntii jooganta isoo gaarteen ingayse geesiyo

guurka xalaaloo gallay waa gacan weynkiisa xalaaloo gallay waay gacal guntiisa garwaagsane gani igaruni gacantaa geni iga runi gacanta isaarihiyahiya bashaariyoga ku haaye waa ii gashayga wamiin guri ku geeste